بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaami ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii sagaal iyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn allahu la muxamedi wala alihi wsaxbihi wslama ajmaciin يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى وحو إلهي كجهد لي آيات كان sida ay u leexdeen amba ay u baydheen culimmada yahuudda iyo culimmada kiristaanku labadaba maqsuudka iyo ujeeddaduna waxa weeye uun taxdiir iyo ka digid laga digayo culimmadu haddii ay xumaato oo ay leexdaan waayo ninka wadaadkii hadduu leexduu baydho waxa uu shabbahayaabaa la yidhaahdaa yuhuudda allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey ee iimaanka dhabta a ah la yimiyow inna kahiira in badan oo min alaxbaar wadaaddada yuhuudda ahi wa jamcu ma min alaxbaar wadaadada yuhuudda ah ka mid ah iyo waruhbaan wadaadada nasaaradu laya'kuluuna waxay cunaan bimacnaa waxay qaataan amwaala annaasi dadka xoolahooda waxay ku cunaan bilbaadil baadil ayay ku cunaan rishwo iyo laaluush iyo dee waxaan sharci ahaynba ina kaiira ina kaiira in badan oo min alaxbaar wadaadada yuhuudda ah iyo waruhbaan kuwa nasaarada amba kiristaanku laya'kuluuna waxay cunaan bimacnaa waxay qaataan amwaala annaasi dadka xoolahooda waxay ku qaataan amba ay ku cunaan bilbaatil baatil ayay ku cunaan wayasuduuna waxay ka jeediyaan dadka oo ay ka hor joogsadaan can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ayay ka hor joogsadaan waaladiina yaknisuuna adahab waa qolo saddexaad weeye waxay leeyihiin culimmadu dadku marnaba waxaanay ka maarmin waxa la idhaahdo madaxda dadka oo dadku waxay u baahdaan baa la yidhaahdaa amba caalla kuwa u baahan ay yihiin culimmada iyo cubbaad amba culimmada iyo dadka maalka leh arbaabu iyo dee kuwan xukumaya intaba haddii kuwa xaaladoodu ay xumaato madaxdu baydho culimmadu ay leexdaan dadka maalqabeenkii kuwa dee maaragtay xaqii lagu waajibiyey bixin waaye ay noqdaan ee dadkuna xaaladoodu way xumaanaysaa oo way baaba'aysaa allah markuu sheegay qolyaha wadaadada ee leexday ujeeddaduna ay tahay taxdiir ilaahay uga digayo dadka muslimiinta ah kuwa in lamaaragtay la shabaho amba laga ekaado hadal iyo ficil intaba ayaa rabbi waxa uu yidhi waladiina kuwa waa caam markaa tani waladiina kuwa yaknizuuna kaydiya adahab dahabka kuwa kaydiya iyo walfida silfarta macdanta qalinka ah kaydiya walfida kaydiya ee iska dhitaysta oo walaa yunfiquuna aan ku bixinin ha laba shay baa la sheegay haddana damiirkiina waa mufrad macnaa waxaa loo jeedaa waa maalka oo walaa yunfiquuna aan bixinaynin ha kaa ay kaydiyeen fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa aan ku bixinin fabashir ugu bishaareen nebi muxammedow hum kuwaa waxaad ugu bishaaraysaa bicadaab cadaab ugu bishaare cadaabkaasoo aliim macnaa xanuun badan oo xanuujiya yowma maalinna xanuujin doona amba yowma maalin xus oo u sheeg iyo xumaa la kululayn doono calayhaa macnaa waxaan ay dhistaysteen amba ay kaydiyeen lagu kululayn doono fii naari jahannam jahannamo dhexdeeda fii naari jahannam jahannamo naarteeda calayhaa iminka jaara majruurkaas ayaa wuxuu dhacayaa maxalka naa'ibulfaacilkaasi sababtuu u dhacayaana waxa weeye waxa xadfan naa'ibulfaacilka laftiisii baa la xadfay oo luqada carbeed waxa iska macruuf ah haddii maaragtay shayga naa'ibulfaacilka a ah la sheego macnaha ficilkiisana lama dooriyo tuxmaa ayay ahaan lahayd iminka xumaa waa la tadkiiriyey ma ogta tuxmaa inkastoo qoraa jirta ay tahay haddana marka halkan la taagan yahay jaara majruurka aan dhicin aan la maarna faacilka aan la xusin darteed ee jaara majruurkaasi halkiisii uu istaagay ayaa loo tadkiiriyey ficilkii tusaale haddaynu soo qaadanno waxay isticmaalaan mael odhanaya ruficat alqisatu ila alamiiri oo mael naayulfaacilkii baa la sheegay ruficat alqisa qisadii baa waxaa loo kor yeelay ila alamiir haddii qisadaa aynu jaro weedhan waxaa loo isticmaalaa sidaasi aan ahayn oo waxaad u isticmaalaysaa qisaba haddaad xadafto rufica ila alamiiri rufica ila alamiir oo odhan maysid ruficat ila alamiiru markaa naartii baa la shidaya macanaa cadaabku siduu adag yahay ayay tilmaamaysaa aayaddan yowma maalin u sheeg yuxmaa ay tuxmaa la shidi doono annaar naarta la shidi doono calayhaa maalkay kaydiyeen korkiisa lagu shidi doono naartii oo shidan oo baxaysaa lasii shidaya yo maalin yuxmaa la shidi doono bimacnaa naarti ay tuxmaa la shidi doono annaara calayhaa waxay kaydiyeen korkooda lagu shidi doono fii naari jahannam jahannamo naartada dhexdeedana lagu shidi doono markaa yoma maalin yuxmaa la kululayn doono amba la shidi doono calayhaa kanay kaydiyeen fii naari jahannam jahanamo dhexdeeda lagu shidi doono oo fatukwa lagu kaaweedayn doono waa kaaweedayn waa la gubaya moogtahay og tahay oo fatukwa dabadeed lagu kaaweedayn doono amba lagu gubi doono bihaa kaa ay dhitaysteen waa maalkaa bilaa shakada ah jibaahuhum wajiyadooda waa jamculjabha jibaahahum wajiyada laga kaaweedayn doono safaaix baa laga dhigayaa inta la fidiyo oo la kala saaro ayaa sida kaaweeda loo marinaya jibaahuhum wejiyadooda lagu kaaweedayn doono iyo wa junuubuhum dhinacyadooda hareeraha dhinacyadan laga marin doono iyo wa duhuuruhum dhabaradoodana laga marin doono markaa qofki wejiga laga kaawadeeyo labada hareerood dhabarkana laga kaawadeeyo wa duhuuruhum oo wa yuqaalu la odhan doono kani maalkan cadaabka idinku noqday maa kii weeye kanastum aad dhitaysateen amba aad kaydsateen lianfusikum aad u kaydiseen ana kansuk ana maaluk ayuu odhanayaa dee shujaac aqraca intuu noqdo mas bidaaraysta amba hoolmay ayuu labada qowlal qabsan doonaa weeye oo yuqaalu lagu odhan doono haadaakani maakii weeye kanastum aad u kaydiseen amba aad u dhitaysateen lianfusikum lafihina ee faduuquu dhadhamiya maa kii dhadhamiya kuntum aad ahaydeen adduunyada markaad joogteen taknizuun kuwii kaydsada waxaad kaydsan jirteen dhadhamiya asaxu aqwaal kanzi waxaa la odhan karo culimadu aqwaal bay ku leeyihiin laakiin qowlka ugu saxiixsani waxa weeye waa maalka aan sekada laga bixin ayuu qofku cadaabkaa ku mudanayaa maalka aan sekada laga bixin ayaa cadaabka intaa la-eg uu ku mudanaya culimmada qaarkood iyo bacdu saxaaba qaba qofku wuxuu cuno iyo wuxuu cabayo wuxuudha wixii ka soo hadhaa inay kasi tahayna wuu iska jiraa sida maaragtay saxaabigii abudar la odhan jiray oo kaleo sidaa qabay laakiin sida xooga badan waa maalka aan sekada laga bixin nin un baa la yidhaahdaa kansi allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala ina ciddata shuhuur bilaha tiradoodu الشhهوuر waa جمع شhهر إنa عidة شhهوuر bilaha tiradoodu عinda اللahi alle أgtiisa اثنaa caشhaرa khabarka halkaana اثنaa caشhaرa laba iyo toban weeye shahraa xagga bilnimo tamyiiska shahraa bilnimo amba bil ahaan waa laba iyo toban laba-iyo tobankaasoo ka sife laba-iyo tobankaasoo fii kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa ku sugan macnaa lawxa maxfuudka ku sugnaa yowma khalaqa asamaawaati samaadka markuu abuurayna halkaa ku sugnaa kaa-inu kuwaasoo haday yowma khalaqa ilaahay markuu abuuray asamaawaati samaadka abuuray iyo waalarda arladaba uu abuuray ilaahay wuxuu qadaray bilahaasi laba iyo tobankaa inay noqdaan minhaa waxaa ka mid ah laba iyo tobankaa bilood arbaca afar baa ka mid a arbacatun afar baa ka mid a afartaasoo xurum la xurmeeyey oo xaaraam laga dhigay in la diriro ambaba maaragtay in xumaanba lala yimaadaa ay u culus tahay xurum afartaas oo xurmo la siiyey afartaasi waa saddex baa isku xiga waa bisha dulqacda iyo dulxija iyo muxaram saddexdaasi way xidhiidhsan yihiin oo laba sanadka ugu dambeeya iyo bisha sanadka soo socda kowdiisa noqonaysa iyo rajab rajabu mudar ayaa la odhan jiray iyadana oo udhaxaysa dee labada jumaada iyo shacbaan bay udhaxaysaa jumaada ma ay udhaxaysaa marka ilaahay bilaahiisu laba iyo tobankaas un weeye waana kuwa sharciga macruufka ku ah ee bisha muxaram la yidhaahdo ka bilaabma kuna dhammaada bishan dilxijo la yidhaahdo ee aynu ku jiro ee marna soddonka noqda marna sagaal iyo labaatanka noqda weeye waxaana la yidhaahdaa bilaha qamariga ah baa la yidhaahdaa ee dayaxa la tiriyo saddex boqol iyo afar iyo konton habeen bay noqdaan markaa waxyaabahan kale ee caajimtu iskala yimaadeen ay iska tirtirsadaan ee qaar sagaal iyo ay ka dhigaan maaragtay soddon qoor soddon wax ka badan qaarna kaba yar ay ka dhigaan muctabar maaha minhaa waxaa ka mida labiiyo tobanka arbaca afar baa ka mida xurum maaragtay la xurmeeyey oo xurmo la siiyey oo xataa jaahiliyaddii carabta laftigeedu aanay diriri jirin oo qofku qofkii aabihii dilay hadduu arko aanu farba saari jirin daalika kaasina in afar bilood ay ka mid yihiin kuwa xurmo leh amba sanadkuba inuu intaa yahay addiin waa diin baa ilaahay ku tilmaamay diinkaasoo alqayim toosan almustaqiim ee falaa tadlimuu ha dulmiyina fiihinna afartaa bilood dhexdooda oo haddaynu qaadano qaacidada odhanaysa damiirka waxaa loo celiyaa ka kuugu dhow tilmaamo ka la tilmaamo ee kuugu dhow haddii dhinac kale laga eego dee laba iyo tobanka bilood marnaba ma bannaano qofku inuu dulmi sameeyo marka falaa tadlimuuha falaa tadlimuu fiihinna laba iyo tobanka biloodba dhexdooda anfusakum ha dulmiina oo war dee dembi iska ilaaliya waqaatiluu la dagaalama almushrikiin kuwa mushrikiinta ah la dirira kaafa xaal aad tihiin dhammaantiinba faacilkaynu ka xaalaynay kaafa xaal aad dhammaantiinba la dirira amba kaafa xaal ay yihiinba dhammaan oo mafcuulka laga xaaleeyo oo almushrikiinta ah kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dagaalamayaan oo kale kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dirirayaan oo kale ula dagaalama kaafo xaalay yihiin dhammaantood amba dhammaantiinba xaalaa tihiin waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiin kuwa alla unka maca almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqa inuu alla la jiro oo ilaahay subxaanahu tacaala cidda ka baqata ayuunbuu alla uhiilayaa subxaanahu wa tacaala markaa bilahan ashhurulxurumka la yidhaahdo in la dagaalamaa ma banaan tahay mise ma banaana in la dagaalamaa ama inaan la dagaalamini miyaa la laalay oo waa mansuukh mise waa muxkam oo mid sugan weeye laba qowl bay ku leeyihiin ahlulcilmigu qawl wuxuu odhanayaa labadaa bilo afartaa bilood dhexdooda waa la dagaalamayaa dagaalka la reebay xukunkiisii waa la laalay ma arkaysaayoo dee ilaahay baa yidhi falaa tadlimuu fiihinna anfusakum soo ilaahay ma odhanin falaa tadlimuu ha dulmiyiina fiihinna laba iyo afartaa bilood dhexdooda anfusakum dee ilaahayna wuxuu ina faray bay leeyihiin biqitaali lmushrikiin maadaama biqitaali mushrikuunina faray bilahan dhexdoodana naftiina ha dulmiyina uu yidhi dee daynta aynu dagaalkeena dagaalkooda daynaa waa dulmi aynu lafaheenna dulminay bay leeyihiin siyaaqa aayaddana aayaadkana sidaasaanu ka fahmaynaa bay leeyihiin waa amar caama oo ilaahay uu leeyahay la dirira waqaatilu lmushrikiin walaw kana muxaraman fi shahri alxaraami laawshaka an yuqayidahu biinsilaaqihaa ilaahay wuxuu ku xidhi lahaa biluhu intay baxayaan buu rabbi ku xidhi lahaa wuxuu yihi un waqaatilu lmushrikiin amarkaa caamka a buu bixiyey waxaa kalean u daliishanaynaa bay leeyihin rasuulku nimankii ahlu daa'if waxa uu ixsaarka geliyey amba goodoomiyey waxay ahayd bilahana ashhurulxurumka bil ka mida oo dulqacda ayay ahayd sida ku sugan fi saxiixayn rasuulku inuu nimankii hawaasin la odhan jiray ku duulay bisha shuwaal dabadeeto markuu jabiyey ee maalkoodii dee laga moora duugay waa uu ku noqday dabadeeto daa'if bay galeen maaragtay daa'if markay galeen ayaa rasuulkuna daa'if u kicitimay afartan habeen buu halkii ku godoomiyey dabadeeta dee isagoo godoominta shuwaal bilaabatay bay usoo gashay dee dilxijina ay usoo gashay marka taxriimkaasi maaragtay naskiga haddii la laali lahaa taasina may may maaragtay wuxuu leeyahay waa rasuulkuna ma furanin marka rasuulku dee wuxuu nimanka godoominta ku sameeyey fi shahri alxaraam oo shuwaalba ha bilaabma eh afartan cisho hor joogay ee dulqacdina dilxijana way ugu soo gashay kaasi waa qowl weeye qowlka kale wuxuu odhanayaa war maaha ee dagaalku ma banaana ee waxa la xarimay waxa weeye bilaha ashhurulxurumka la yidhaahdo in dagaalka la bilaabo laakiin dagaalkii oo socdo biluhu hadday soo galaan waa iska waa maaragtay dagaalkii wuu sii soconayaa laakiin bilowgiisa ayaa xaaraama waxay daliishanayaa ya ayuha aladiina aamanuu laa tuxiluu shacaa'ir allahi والأشhار الحرام الشhهر الحرام بشhهر الحرام والحرuمaaت قصاص فإda انصلka inuu soo maray ma og tahay aيadda أma aيadan waxay kaga jawaabayaan وqاtiلu المشhriكيiنa كاfة كama يuqاtiluنaكم كاfة waxa iska suurtagala bay leeyihiin in cibaaradani munqadc ay ka tahay xukunka hore xukun mustaanifa ay mustaanafa ay tahay oo baabu tahyiij wataxdiid waa tirtirsi un ay tahay markaa rasuulku uu leeyahay la dagaalama nimankaasi haddii ay idinla dagaalamaan oo u urura sida iyaguba ay urursan yihiin qowlkaasna way ku tageen ma arkaysaa qolyaha sidaa leh amaa rasuulku godoomintu godoomiye ahlu daif dee dagaalka rasuulku wuxuu gudagalay bay leeyihiin iyadoona ashrulxurumku aanay jirin markaa bishuna way usoo gashay ayay yidhaahdeen ma og tahay waa qowl iyaguna ay la yimaadeen oo sidaas oo kale ah marka ma arkaysaa waa masalo calaa kuli xaal aqwaashaasi ay ku sugan yihiin oo mukhtalaf ah waalcilmu cinda allah marka idinka u raajici doona amba ugu laaban doona kutubta kale ee mudawalaadka ah amba kutubta fiq ayaad ugu laaban tafaasiirta inama anasiiu dib u dhigid waxay arrin buu ilaahay ku ceebeynayaa nimankan mushrikiinta ay yaqaaneen oo bilahan xurmada leh afarta ah ayaa hadday doonayaan dagaal waxay odhan jireen afartaba xurmada aynu ka qaadno afar biloodun baa ilaahay ma laynaga rabaa marka haddaynu u baahano masalan muxaram oo kale inaynu dagaalano safar baynu ka dhigaynaa inay maaragtay ashhurulxurumka ay ka mid tahay saas oo kale iskashay doonaynu yeeli karraa bay odhan jireen marka arrintaasi inaanay banaanayn baa ilaahay subxaana watacaala maaragtay uu ku caddeeyay aayaddanna allah wuxuu leeyahay inama anasiiu dib u dhigid dib u dhigid macnaa bilihii xurmada lahaa dib loo dhigo oo mid xurmada lahayd inta laga qaado bil kale laga dhiga siyaada waa kororhsi siyaadatun kororhsi weeye fi lkufri gaalnimo la kororhsaday oo la siyaadsaday yudallu wuxuu ku lumiyaa alle bihi dibudhigiddaasi nafciga bihi dibudhigiddaasi alle wuxuu ku lumiyaa aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yuxilluuna way xalaalaystaan hu dibudhigiddaasi caamaa sanad bay xalaalaystaan wa yuxarimuuna waanay xarimaan hu dibudhigiddaasi caamaa sanad amba yuxiluuna way xalaalaystaan haa bilahaasi caamaa sanad bay xalaalaystaan wa yuxarimuuna shahriga amba bisha ayay xarimaan oy xurmadeeda u yeelaan caamaa sanad maxay sidaa u samaynayaan liyuwaadi'uu si ay u waafaqaan oo afartii bilood ay xurmada lahaa intay ka qaadaan unbay afar bilood xurmada siiyaan liyuwaadi'uu si ay maaragtay u waafaqaan ciddata maa kii tiradiisa si ay u waafaqaan xarama allahu ilaahay uu xarimay si ay u waafaqaan oo fa yuxillo iyo si ay u xalaalaystaan ayay sidaa u yeelaan maa kii xarama allahu ilaahay uu xarimay ee uu xurmada u yeelay suyina waxaa loo qurxiyey lahum kuwan mushrikiinta ah waxaa loo qurxiyey suu'u acmaalihim iyaga camaladooda xunxun baa loo qurxiyey wallaahu alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma duulka alkaafiriina gaaloobay ee gaalnimada iyagu doortay ilaahay hanuunin maayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday waa mubtada iyo khabar weeye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyay o maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday maxaa hesheen oo idaa qiila lakum marka laydin yidhaahdo idaa qiila lakum marka laydinku yidhaahdo maxaa idin sugnaaday infiruu baxa macnaha jihaada weeye infiruu baxa fii sabiili اllaahi ilaahay dariiqiisa u baxa oo u jihaada istaaqaltum aada ugu cuslaanaysaan amba aada ugu leexanaysaan ila alardi tasaaqaltum bay ahayd markaasaa ta'dii ta' loo bedelay baa la odhan karaa haddii la tacliiliyo markaasaa ta'da kale lagu idqaamay amba ta'dii iyo ta'dii baa la idqaamay dabadeed waxaa lasoo soo jeeday hamsatulwasliga si loogu dhawaaqo dee xarafkaa saakinka ah buu noqonaya aada ugu cuslaanaysaan aada ugu leexanaysaan ila alardi arlada maxaad isugu dhejinaysaan aradiitum ma waxaad ka raali noqoteen bilxayaati nolosha miyaad ka raali noqoteen addunyaa liidata min alaakhira bedel alaakhira mintaasi waa bedel weeye macnahaadaasaa noqdaba aradiitum ma waxaad ka raali noqoteen bilxayaati miyaad ku raali noqoteen addunyaa liidata min alaakhira bedel alaakhira aakhiro bedelkeeda ma taasaad ku raali noqoteen famaa ma ahaanin mataaculxayaati nolosha raaxadeeda addunyaa liidataa ma ahaanin fi laakhira fiidaa waxaa la yidhaahdaa qiyaasiya ayaa luqada lagu yidhaahdaa qiyaasiya famaa may ahaanin mataacu lxayaati nolosha raaxadeedu may ahaanin addunyaa liidataa fi laakhira aakhira marka la barbar dhigo ay fii janbi alaakhira qiyaasiya baa la yidhaahdaa fi laakhira aakhiro dhinaceeda macnaa aakhiro iyoaddi marka la dhigo adduunyada raaxadeedu may ahaanin ilaa qaliil in yar mooyaane wax kale ilaa tanfiru waa intii shardiyada ahayd iyo laadii naafiyada ahayd ilaa tanfiru haddii aydaan bixin tii aadaat ahayd ha u qaadanin ilaa tanfiru haddaydaan bixin oo aydaan ilaahay dartii u jihaa tegin yucadibkum waa jawaabtii shardiga yucadibkum wuu idin cadaabi alleh cadaabaa buu idinku cadaabi cadaabkaasoo aliima xanuun badan wayastabdil waxuu idinku bedelan wayastabdil wuxuu idinku bedelan qawma duul duulkaasoo hayrakum idinka kayrkiin ah walaa taduruu kumana dhibi doontaan hu alle shaya shaynaba amba shayna ku dhibi maysaan wallahu alle calaa kuli shay shay walba qadiir allaha kara weeye ilaa tansuruuhu waa intii oo kale ma og tahay iyo laadii ilaa tansuruu haddii aydaan u gargaarin ilaa tansuruu haddaydaan u gargaarin hu rasuulka faqad dabahaan nasara waxa u gargaaray hu rasuulka allah alle ayaa u gargaaray id waktigiibuu alla u gargaaray akhraja ay saareen hu rasuulka ay saareen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay markay saareen macnaa markay sabab ugu noqdeen bixitaan uu baxo xilligaasuu alla u gargaaray id waktigiibuu u gargaaray akhraja ay saareen hu rasuulka aladiina kuwa kafaruu gaaloobay thaniya thnayni laba midkood xaal uu ahaana ay saareen thaniya thnayni laba midkood xaal uu ahaa ay axad ithnayni isaga iyo abubakar weeye id xilligii buu u gargaaray ta hore un ka bedel waa bedelkii saddexaad id maya labaad id xilli buu saddexaad id xilli buu labaad id xilli buu alla u gargaaray waxaanu ku yeelnay buurta dibiga la yidhaahdo amba jabal thawr id xilligiibu alla u gargaaray humaa iyagu fi godka ay ku sugnaayeen id xilligiibuu u gargaaray kaasna kasii bedel yaqulu uu lahaa rasuulku lisaaxibihi saaxiibkiisii abibakar uu ku lahaa laa taxzan ha tiiraanyoonin ina allaha alle ayaa macanaa ilaahay baa inala jira oo ilaahay baa inala socdee ha tiiraanyoonin ayaa rasuulku ku lahaa yaa abaa bakrin maa danuka bihnayni lillahu haalihumaa maxaad u malaynaysaa abubakrow laba ilaahay uu weheliyo waa kii rasuulku ku lahaa ma og tahay abubakarna waa kii ku yidhi waxaan ku yidhi rasuulka low ana axadahum nadara ilaa qadamayhi la taxta qadamayh mid ayaga ka midi ah hadduu labadiisa lagu odeego wallahi wayna arki lahaa markaasaa rasuulku leeyaha dhaqaaqe ma jirto allahu macan laa taxzan ina allaha macanaa faanzla allah alla wuxuu soo dejiyey sakiinatahu ayuu alla ku soo dejiyey calayhi cala rasuul mise calaa abi waa la yidhi kullun qiila waayada ilaahay wuxuu ku xoojiyey rasuulkiisa bijunuud ciidamo ayuu ku xoojiyey junuudaas oo lam tarawhaa aydaan arkaynin wa jacala ilaah wuxuu ka dhigay kelimata aladiina kuwii kelmadooda rabbi wuxuu ka dhigay kafaruu gaaloobay asufla tii hoosayn badan waa taaniisu lasfal ayaa sufla tii hoosayn badan baa ilaahay ka dhigay haye mubtadaha balday wa kalimatu llah alla kelmadiisuna oo islaamnimada hiya iyadu alculyaa tii korayn badan weey wallahu ale casiis allahan cidi ka adkaanin weeye ee isagu iskale halabada iyo cisada iyo adkaanshaha xakiim oo allaha aan qaldamin infiruu baxa oo maaragtay jihaadka u dareera khifaafa xaalaad kuwii fudud idinkoo xoogla u baxa iyo wathiqaala xaala kwnikum hiqaala xaalatin kuwii culusba fi lmanshabi wlmakrah wlcusri walyusri xaalad kastay tahay baa ilaahay jihaadkiisa u baxa wajaahidu lade ku jihaada biamwaalikum ku jihaada iyo waanfusikumba fii sabiili اllah liiclaa'i kalimat اllahi ugu jihaada sidaasuu ahaa khuruujkii saxaabada ilaahay in nafyiyo maalba lagu jihaado dhalikum kii naas naf iyo maal baad ku jihaadoonod baxdaan idinkoo culus iyo idinkoo kale idinkoo dhallinyaraa iyo idinkoo gaboobayba ayaa khayr u khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihin taclamuun kuwo ogsoontaasi inay idin khayr badan tahay oo jihaadku dee khayrkaasu iska leeyahay walow dadku haba karaahiyaystaan ha dhibsadaanbe allah wuxuu leeyahay subxaana tabuuk baa lagu socdaay oo aayadahan badankoodu dee qaswatu tabuuk oo adkayd rasuulku markuu maqlay inay nimankii soo duuleen hiraqla iyo colkiisii oo ay soo gaadheen urdun iyo meelaha ayaa rasuulku colweyne ururiyey shay aan caadadiisa hore ahayn baa rasuulku sameeyey oo waxayd markuu duulaanka samaynaya tawriya ayuu samayn jiray sarbeeb tan wuu caddeeyey waa la duulayaa waa xilli adag nin waliba shaahidiisa haddii arsado dadkii maalqabeenkaa ah wuxuu ku tirtirsiyey min maal la bixiyo waad garanaysaa raggii maalintaa meesha biladaha ku qaatay cusmaan iyobaa ugu horeeya abubakr iyo cumar iyo rag badan oo saxaabadii ka mid ah nin waliba maarkiisi intuu leekaa uu maaragtay niba way jireen nin kastoonay tiro badnayne eh ayaa rasuulku markuu soo noqday cudur daartay meesha waa adigii ogaayoo dagaal kama dhicin ee ninkii hiraqla waa kii aqbalay inuu jisyada bixiyo oo rasuulku iska laabto low kaana hadduu ahaan lahaa jihaadkani la leeyahay ubaxa caradaa dhaldhalaal hadduu noqon lahaa waa dhaldhalaal waxaan xaqiiqo lahayn caradaa dhaldhalaal hadduu noqon lahaa amba dhalanteed qariibaa dhow adduunyo low kaana hadduu ahaan lahaa carada addunyo amba dhaldhalaal hadduu noqon lahaa qariibaa dhow wa safara safar hadduu ahaan lahaa safarkaasoo qaasidaa dhexdhexaad ah oo aan fogeyn latabacoog way ku raaci lahaayeen ba alla yidhi hadday ogyihin qaniimo si gaaban in loo soo helayo latabacoog way ku raaci lahaayeen walaakin ha bacudad waxaa ku fogaatay amba ku dheeraatay calayhim ayaga dushooda ashuqa masaafadii masaafadii loo kicitimayay ashuqa ay almasaafa jiidii jiidda lagu duulayay baa ku fogaatay wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan wasayaxlifuun waxay ku dhaaran doonaan billah allah ayay ku dhaaran doonaan markaad u noqotaan maxay odhan doonaan low istadacnaa haddaanu kari lahayn inaanu safar gallo oo aanu socdaallo lakharajnaa waanu bixi lahayn macakum ayaanu bixi lahayn yuhlikuna ka bedel sayaxrifuun yuhlikuuna waxay halaagayaan anfusahum bay halaagayaan dhaarbeena bay naftoodii ku halaagayaan wallahu allana yaclamu waa ogsoon yahay inahum ayagu lakaadibuun beenaalayaal inay yihiin cafa allahu canka sid sahlan baa ilaahay u canaantay hal samicta bimucaatabatin axsana min haada waxoogaa markay u idmeen rasuulkay dee fasax weydiistaan inay halaan markaasaa rasuulku qaar dee fasax siiyey aanu xaqiiqadooda ogey ma arkaysa kiibaa lagu canaa waxoogaa cafa allaahu alla wuu saamaxay canka adiga rabbi wuu ku saamaxaye lima maxaad adinta ugu ogolaatay lahum ayaga atakhaluf inay hadhaan maxaad ugu ogolaatay xataa intii maaaqaayo weeye xataa yatabayana ilaa uu kaaga caddaado maxaad ugu ogolaatay laka adiga uu kaaga adaa kuu caddaado aladiina kuwa sadaquu ku run sheegay iimaankooda ilaa ay kuu caddaanayaan maxaad ugu idantay ood u ogolaansho usiisa ay ku hadhaan wanaclama xataa taclama ilaa aad ka ogaanayso wataclama xataa taclama ilaa aad ka ogaanayso alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ee cudurdaarkooda ku been sheegaya ma axaad ugu ogolaatay ood ugu idantay ayaa ilaaha yidhi subxaana laa yastadinu laa yasta'dinuka kaa idan dalbi maayaan kaa fasax dooni maayaan aladiina kuwa yuuminuuna rumeeyey bilaahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe an yujaahiduu fii ayaad qadaraysaa fii an yujaahiduu inay jihaadaan fasax adiga ku weydiisan maayaan ee bale way u degdegayaan way yaacayaan ma og tahay waad garanaysaa raggii ragga ahaa ma og tahay saxaabadii markay baxayeen safaa ibnu camar ma arkaysaa allah wuxuu leeyahay subxaana waa maaragtay isagoo xibsi ka awaali fara'aytu shaykhan kabiira qad saqada xaajibaahu calaa caynayhi min ahli dimishqa nin gaboobay oo maaragtay xataa baalashu ay kusoo rogmadeen indhihiisa ayaan yidhi maxaa ku kalifayo ilaahay cudurdaar baabuu ku siiyayo war ilaahay baana yidhi maaragtay duula buu leey allah wuxu uhi laa yastadinuka kaaidan dalbi maayaan amba fasax ku weydiisan maayaan aladiina kuwa yuuminuuna rumaynaya rumeeyey bilaahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe ogolaansho ku weydiisan maayaan an yujaahiduu ay fi an yujaahiduu macnaha inay jihaadaan biamwaalihim inay ku jihaadaan way u degdegayaan iyo anfusihim waa tafsiirka ugu sahlan atakhaluf iyo canna waa la qadari karaa waa fogaanaysaa wallahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bilmuttaqiin inamaa yastadinuka waxa ogolaansho ku weydiisanaya amba fasax aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe kuwaasaa inay hadhaan ku weydiisanaya ogolaansho oo wartaabat ay shakiday halkaa hore ku cadaf oo wartaabat ay shakiday quluubuhum qalbiyadooduna ay shakiyeen fahum ayagu fii raybihim shakigoodaasi ayay yataraddaduun ku noqnoqonayaanay ku meeraysanayaan shakigooda ah, say ku asqaysan yihin yataxayaruun markaasay hore iyo dibba u dhaqaaqayaan ma aha kuwo sugan baa la yidhi walow araaduu hadday dooni lahaayeen siday sheeganayaan alkhuruuja bixitaan adiga ay ku raacaan oo maaragtay ay macaka ila alghaswi baa lagu leeyahy adeero oo adeero haddii adigu aada maaragtay ilaahay diintiisa iyo dacwadiisa aad u dadaasho ood wuxu akrido waa meesheed laakiin khuruujka hadda laga hadlayaa waa jihaad la jihaado weeye walow araaduu hadday dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaan macaka ila algaswi ayuu mufasirku leeyahay ee baleeg la acadduu waxay u diyaarsan lahaayeen lahu bixitaankaasi cudda ayay u diyaarsan lahaayeen sahay cudda wixii maar loo baahnaa dhan bay u diyaarsan lahaayeen walaakin kariha allahu ilaahay baa nacay ha yeeshe e inbicaasahum bixitaankooda ilaahay baa nacay fasababahum dabadeed wuu cusleeyey amba wuu wahshi geliyey walaakin ha yeeshee kariha allahu ilaahay baa karaahiyaystay oo nacay inbicaasahum bixidooda rabbi baa nacay fasabada wuu cusleeyey dabadeed hum ayaga amba wuu cadsi geliyey wa qiila waxaana la yidhi uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiya bal xaawalayda la jooga wey xaawalay ma garan maca alqaacidiin kuwa la fadhiista law kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum idinka dhexdiina hadday bixi lahaayeen oo idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idinkumay kordhiyeen ilaa khabaala fasaad mooyaane wax kale fasaadunba idin tiri ayay idin siyaadin lahaay law kharajuu hadday bixi lahaayeen fiikum dhexdiinna maa saaduukum idinkumay siyaadiyeen ilaa khabaala fasaad mooyaane wala awdacuu waxay u degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna inay fasahaadiyaan ay isku kiimdilaan amba wala awdacuu waxay u degdegi lahaayeen khilaalakum goldolooladiina meelahaad ka dabacsantihiin baa intay u degdegaan ayay fooda isu kinsuri lahaayeen ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ma og namiima iyo bakdaa iyo fitna wa fiikum idinkana dhexdiina waxaa ku sugan samaacuun yabkuunakum xaal ay idinla doonayaan bay degdegi lahaayeen alfitna fitno ay idinla doonayaan leexasho aada leexataan wa fiikum idinkana dhexdiinna waxaa ku sugan samaacuuna kuwa maqlid badan lahum ayaga qaar nimankaa munaafiqiinta a ah, dhegaysi badan waa tafsiir <laughs> waabay u dhega nugul yihiin waa muslim iska miskiin ahoo ma arkaysa uu iska dhegaysanaya samaacuuna kuwa u maqli maqlid badan lahum ayaga amba samaacuuna kuwa u dhegaysi badan lahum ayagoo basaasiin u ah cuyuun labada tafsiirba waa lagu fasiraa midna mujaahid midna qataada iyo rag lamida ayaa watay wallahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaalimiina kuwa daalimiinta ah laqad ibtagaw waxay dooneen alfitna bay dooneen wallaahi yela qad ibtagaw waa maadi yelan amar maaha eh markaa haweenka waxba hagoodin laqad ibtagaw waxay dooneen alfitna ayay dooneen min qablu hadda horteedba ma arkaysaa waqallabuu waxay rogrogeen laka adiga waxay ku rogrogeen nebi moxamedow alumuura arrimaha khiyaal iyo dee shirqool arrimaha xataa jaaa alxaqa ilaa xaqu ka yimi oo adiga lagu caddeeyey oo masalan sidii beder oo kale waxyaabaha ilaahay ku fashilay bay ahaayeen iyaga e xataa jaaa ilaa uga yimi alxaq ilaa uu ka yimi oo wadahara uu kor noqday amru llahi ilaahay amarkiisuna oo kor noqday oo ilaahay diintiisa walxaalla uu kor noqday hum ayagu kaarihuun ay karaahiyaysanayaan way nacob yihiin islaamku inuu wax noqdo ma arkaysa cid kasta oo ka xumaata islaamkaanba dadka ehelkiisa ahi markay wax noqdaan war waa waxaase ogow waxay qabaan gaalnimo caloosha ahe wa minhum halkaasay ka bilaabmaysaa wa minhum intaasoo jeer baynu arki haddii alla ina gaadhsiiyo wa minhum waxaa ka a ah munaafiqiinta man mid baa ka mida ah, yaquulu odhan doona idan ii fasax lii aniga idaa rasuulka ilaahay o ifasax idan lii ii ogolow fi lqucuud inaan iska hadho oo walaa taftinii ha ifitnaynin rasuulka ilaahayow ha ifitnayn sidaasuu odhan doonaa oo haddii aan baxo dee hablii cadcadaaye reer ruum baan arki doonaayo nin duulka ku ba-an baan ahayo waxaasay ka sheegay alaa hoy fi lfitna ee jihaadkiiba uu ka hadhay alaa hooy fi lfitna fitnada dhexdeedii ayay shaqadu ku dhaceenba wa ina jahannama jahannamana la muxiida tii koobtay weeye bilkaafiriin kuwa kaafiriintaa tii koobtay weeye laa muxiid canha in tusibka hadday ku haleesho nebi muxammedow xasana wanaag haddaad hesho cadowgaaga haddaad jabiso tasu way tiiraanyo gelin xasanadaasi aacilkwaa damiir xasanada u noqonaya intusibka hadday ku haleesho xasanatun faacilka day xasanatun hadday ku haleesho ood gaaladii jebiso kuwa munaafiqiinta ah tasu way tiiraanyo gelin xasanadaasi hum ayaga macnaa guusha aad gaadhay baa murugo ku ridi doonto ay ka xumaan doonaan weeye wa in tusibka hadday ku haleesho musiiba musiiba hadday ku haleesho oo adiga iyo saxaabada kale wax ku soo gaadhaan yaquuluu waxay odhan qad akhadnaa waanu qaadannay amranaa arrintayada min qablu hore allaylehe waanu iska garanay meeshaa in lagu soo jabayo waa la isa sii qaadqaadayey hore ayaanu uga taxadaray bay odhanayaanoo waa rag dee khubaro iska dhigdhiga wayatawallow way jeedsan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala walxaal bay jeedsan doonaan hum ay anahum ayagu farixuun kuwa faraxsan ay yihiin ay ku faraxsan yihiin jabka adiga lagu jabiyey waa qadiyad aadu khatar badan weeye qul waxaad tidhaahdaa nebiow lan yusiibanaa lan yusiibanaa nama haleeli doono naguma dhici doono ilaa maa kii mooyaane kataba allaahu uu qoray lanaa annaga uu noo qoray maaragtay ilaa maa kii mooyaane kataba allaahu alle uu qoray lanaa annaga noo qoray haye huwa alle dhe markaa huwa alle mawlaanaa gargaaraha weeye walaa mawlaa lakom wacala allahi alla uun waa la taqdiimiso arki maysid xasri baa meesha ku jira falyatawakl ha cuskadaan almu'minuuna kuwa muuminiintii alle ha cuskadaan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow hal tarabbasuuna miyaad nala sugaysaan binaa annaga ay maa tarabbasuuna nala sugmaysaan binaa annaga wax kale ilaa ixda alxusnayayni labada wanaagga badan mid ahaantood mooyaane alxusnayayni waa ta'niithu laxsan markaasaa xusnaa la yidhaha alaxsan waa ka wanaaga badan alxusnaana waa tii wanaaga badnayd macnaa wax kalena la sugi maysaan haddaanu jihaad galno amba dee shahaadaanu heli doonaa amba cadowga ayaanu jebin doonaa wax kaloona helayaa ma jiro hal tarabbasuuna miyaad nala sugaysaan binaa annaga wax kale ay maa tarabasuun waxaad ogaataa qaacidaa iska jirtaa haddaad istifhaamtaa aragto ilaa laftigaa la yidhaahdaana uu ka daba dhaco istifhaamtu waa macno nafyi ogow qul waxaad tidhaahdaa hal tarabbasuuna ay maa tarabbasuuna la sugi maysaan binaa annaga nala sugi maysaan ilaa ixda alxusnayayni labada wanaagga badan mid ahaantood mooyaane labada wanaagga badan mid ahaantood mooyaane wanaxnu anaguna natarabasu waxaanu la sugaynaa bikum idinka waxaanu idinla sugaynaa laba uun oo midkood yahay an yusiibakum اllahu natarabasu bikum waxaanu idinla sugaynaa an yusiibakum اllah alla iduu idinku dhufto amba idin haleeshiiyo bicadaab cadaab inuu idin haleeshiiyo cadaabkaasoo min cindihi alla xaggiisa ka yimi agtiisa ka ahaaday oo sidiisa rabbi isagoon cid idin soo marin inuu idinku dhufto aw amase biaydinaaba inuu rabbi idinku cadaabo aw amase biaydina gacmaha iyagaba rabbi inuu idinku cadaabo oo intuunu jihaad idinla gallo ilaahay guushana siiyo ood halkaa ku jabtaan fatarabasuu suga waxaad nala sugaysaan khasaaraba maaha e innaa anaguna macakum baanu nahay mutarabisuuna kuwii sugi annana waanu idinla sugiye hala sugo qolo wariba bal waxay hesho qul waxaad tidhaahdaa nebiow anfiquu bixiya bal maalkiina bixiya bawca xaala kwnikum daa'iciin xaalaad kuwii adeecsan daa'iciina ayaad odhanaysaa bawca xaala kwnikum daa'iciin xaalaad kuwa ikhtiyaaru bixiyey bal maalkiina bixiya aw karhaa xaala kwnikum mukrahiin xaalaa tihiin kuwa la amray waa ilsaam oo masalan awood la yidhi bixiya maalkiini aw karha xaala kwnikum mukrahiin xaalaa tihiin kuwa lagu ilsaamiyey amba la faray inay maalkooda bixiyaan haddaad doontaan bixiya daacadu bixiya ikhtiyaar haddaad doontaan idinkoo khasban lan yutaqabala lagama aqbali doono lan yutaqabala lagama aqbali doono minkom idinka la ydinkama aqbali doono bixintaasi aad maalkiina bixiseen waayo inakum idinku kuntum waxaad ahaateen qawma dul faasiqiina baxay oo ilaahay daacadiisa dibadda ka ah waayahay maxaan looga aqbalaynin oo kale wamaa manaca ilaahay baa inoo caddaynaya wamaa manaca uma diidin hum ayaga uma diidin an an in la aqbalo an tuqbala in laga aqbalo minhum ayaga xaggooda nafaqaatuhum waa naayulfaacilkaasiye nafaqaatuhum in laga aqbalo umay diidin wax kale ilaa anahum faacilka halkaa dhacaya wamaa manaca uma diidin hum ayaga an tuqbala in laga aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum waxay bixiyeen ilaa anahum waxa u diidaya uun anahum ayagu kafaruu inay ku kufriyeen ay ayuunbaa u diiday in sadaqadooda la aqbalo ilaa anahum inay yihiin unbaa ka hor joogsaday aqbali sadaqadooda laga aqbalo kafaruu kuwii ku kufriyey bilaahi alleh iyo wa birasuulihi ilaahay rasuulkiisaba walaa yaatuuna ma yimaadaan asalaa salaadana ma yimaadaan oo maba tukadaan ilaa walxaal hum kusaala xaalay yihiin kuwi wahsanaya mooyaane waa jamcu kaslaan hima ayaanay uhaynin walaa yunfiquuna mana bixiyaan maalkooda ilaa walxaal hum kaarihuun kuwa karaahiyaysanaya waxbixinta ay yihiin mooyaane haye iyaga maxaan waxba looga aqbalayn de ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba marka kuwa nafaqadooda lama aqbalayo nafaqatan walaa camala waayo ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa un mutaqiinta weeye alle wuxuu yidhi falaa tucjibka yaanu ku yaabgelinin nebi muxammadow amwaaluhum xoolahoodu yaanay ku yaabgelin oo xoolahooda faraha badan ay haystaan ha la yaabin walaa awlaaduhum carruurtooduna yaanay ku yaabgelinin oo maal fara u qaadan waayaanay kugu noqon innamaa yuriidu wuxuu doonayaa allaahu alle wuxuu doonayaa liyucadiba inuu ku cadaabo hum ayaga bihaa maalkaasi inuu ku cadaabo fi lxayaati nolosha dhexdeeda inuu ku cadaabo addunya addunyo oo cadaabkani sidee ayuu yahay culimada qaarkood waxay leeyihiin cadaab bay ku tahay marka la yidhaahdo seko bixiya ambaba ilaahay dartii iyo jihaadka ku bixiya culimada qaarkood waxay leeyihiin sida qataado oo kale war maahay aayaddan waxa ku jira waxa la yidhaahdo taqdiim iyo taakhiir baa ku jira macnuhuna wuxuu noqonayaa oo loo kala horraysiinaya falaa tucjibka yaanu ku yaabgelinin nebi muxammedow amwaaluhum xoolahoodu iyo walaa awlaaduhum ubadkoodu toona yaanay ku yaabgelin fi lxayaati yaanay kugu yaabgelinin sidaa dheh fi lxayaat nolosha dhexdeeda yaanay kugu yaabgelin addunyaa addunyo inamaa yuriidu allah marka halkaa usoo cer yuriidu allahu alle wuxuu doonayaa liyucadiba inuu ku cadaabo hum ayaga bihaa maalkan fi laakhira qadar markaa fi laakhira aakhiro dhexdeeda inuu ku cadaabo wadaadkii ibnu jariir atabari tafsiirkaasi ayuu raajaxay isaguna waa qowl wanaagsan baa la leeyahay culimada qaarkoodna qo maaragtay waana qowl aad u xoog badan ibnu kathiirka laftigiisu inuu sidaa ku raacay ayaad moodaysaayoo wahuwa alqowlu alqawiyu alxasan ayuu leeyahay adigu siday doontaba ha noqotee kaasi mid weeye mufasiriinta qaarkood waxaynu ku aragnay iyaga oo leh falaa tucjibka yaanu ku yaabgelinin amwaaluhum xoolahoodu iyo walaa awlaaduhum ubadkoodu toona innamaa yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa liyucadiba inuu ku cadaabo hum ayaga bihaa maalkan fi lxayaati nolosha dhexdeeda addunya oo siduu ugu cadaabaya muslimiinta ayaa intay la jihaadaan baa maalkiiba laga qaadaya qaniimuu noqonayaa markaa ninkii dee isagoo milyaneera marka jiba la yidhaahde la galo gaalna uu yahay dee isku kaajayo waxaanun haysta inay wax kala yihiin marka laga fara madoobeeyo cadaab iyo walwal buu ku noqonayaa maalkiisaba laga qaniimaysto qaarkoodna waabay kuma mashquulayaan bay leeyihiin watashhaqa muxuu kaluu alla doonaya innamaa yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa an tashhaqa inay baxdo anfusuhum lafahoodu inay baxaan naftuba ay ka booddo tashhaqa inay baxdo ayuu doonayaa anfusuhum inay baxdo walxaal inay baxdo naftoodu hum ayagu kaafiruun kuwa gaalo aba inay yihiin inuu rabbi sidaa ku dilo cala alkufri ciyaadan billahi min dalik waa baab listidraaj baa culimadu leeyihiin wayaxlifuuna way dhaartaan billaahi alla ayay ku dhaartaan oo maxay ku dhaartaan innahum ayagu la minkom idinka inay idinka mid yihiin wa nimankii munaafiqiinta ahaa walxaal bay sidaa ku dhaartaan maa hum aanay ahaanin minkum qaar idinka idinka mida ah fii nafsi اlamr walaakinahum ha yeeshee nimanku qawm waa duul yafraquuna cabsada yafraqoon way cabsadaan fulaynima ugu waacaan walla bilaynta fulaha oo dhan baa lagu gartaa iyo kada maaragtay xamalahum cala xalaf u dhaaranayaa maogta marka goortay raagisalaanna maxay noqdaan law yajiduun hadday heli lahaayeen waa markay sidan leeyihiin law yajiduuna hadday heli lahaayeen maljaa meel la magan galo maljaa meel la magan galo hadday heli lahaayeen aw amase maqaaraat godad hadday heli lahaayeen waa godad ay galaan wahiy alatii fi ljibaal aw amase mudakhala meel la galo saasaad odhanaysaa waa makaan aw amase mudakhala meel la galo hadday heli lahaayeen lawallow way u jeedsan lahaayeen ilayhi kaa meeshaasi ayay u jeedsan lahaayeenay u yaaci lahaayeen walxaal hum ayagoo yajmaxuun ay ordayaan jamuux farasuljamuux haddii la waa faraska aan xakamuux hataa celin way garmaamayn lahaayeen wey orod bay ku jiidhi lahaayeen si indhala'aana walxaal hum ayagoo yajmaxuun ay yaacaya way jabxsanayaan ma ogtahay orod <laughs> ayay isku sii dayi lahay baa rabbi lehi subxana wa tacaala waayo dee hami iyo warwar iyo murugo iyo xusni baa haya oo muslimiintana waxay ugu dhex jiraan uun karah laa maxaba way necab yihiin lidaalika qofku cidduu necab yahay ee markuu ku dhex nool yahay ka suuli maayo inuu warwar iyo xusni iyo murug ay hayso waayo mar kasta dee dadkan xuni waxay arkayaan islaamkiioo kor usii socda fii cisin wa nasrin wa rifca marka waxaad necab tahay oo kor usii socda markaad aragto adigi baa calilxumiga kudilaysa sow maaha sia maanta gaalada fartun baad cunaysaa rabbi waxa uu yidhi wa minhum waa kuwan wa min almunaafiqiina munaafiqiintii waxaa kamida waxa weeye jaara majruurkaasi khabarkii oo muqadama jaara majruurkaasi hadda ogoobay ragka qaar baa mubtada ka dhigi kara oo waxay odhan karaan wa minhum ay wa bacduhum markaa mintaa tabciidiyada ah mubtadada caysa ay wa bacduhum barkood man weeye ninka shawkani la yidhaha baad ku arki doontaan fatxulqadiirkiisa haddaad isku daydo wa minhum waxaa ka mid ah sidaa inoogu wad waxaa ka mid ah maaragtay nimankii munaafiqiinta ahaa man mid baa ka mida ah, nebi muxamed mid baa ka mida ah, yalmisuka ku ceebaynaaya nebi muxamedow ylmisuka ku ceebaynaaya fi sadaqaat sadaqaadka kugu ceebaynaaya fi sadaqaati ay fii qismi sadaqaati sadaqaadka qaybintooda kugu ceebaynaya waa markuu rasuulka ilaahay u qaybinayay saxaabadii waayo dee isaga xalaalba umay ahayn oo rasuulka ilaahay sadaqaduba xaaraan bay ka ahayd ma ogti haye adiguna intaad ceeshaan yar soo qabataad tidhahdaa rasuulka ilaahay baan ku xusay ayaam kaana xayan xaraamun calayh markuu noolaaba xaaraan bay ka ahayd rasuulka ilaahay sadaqadu ma ogta adiga rasuulka iimaan maxaa kaala gudboon alimaanu bihi walitibaacu bihi inaad rumayso raacdo xuquuqdiisa aad u ilaaliso kana leexan xaqirinna intaba wax kalaabada lagu sii daynayso fi sadaqaati fain ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqaadkaa haddii laga siiyo waxay doonayeen raduu raalli bay noqon waa jawaabtii shardigaa raduu raadli bay noqon haye wain lam yucdaw haddii la siin waayo minhaa sadaqadaa haddii wax laga siin waayo idaa hum ayagu isla markiiba yaskhabuun way cadhoodaan cadho ayuunbay halkaan maraan sida dil khuwaysara oo kale waa nimanka asalka ninkii uu ahaa nimankan khawaarijta la yidhaahda ee inkaarta qaba ma og tahay ma arkaysaa waa kii rasuulka ilaahay ku lahaa icdil fa inaka lam tacdil wa min simaati lkhawaarij waxaa ka mid a iyagoo leexsan oo lunsan inay isu arkaan inay haddana xaq ku taagan yihiin astaamaha lagu gartay ka mid tahay isagoo lunsan oo baydhsan inuu haddana isu haysto inuu saxsan yahay hawadiisa waayo nebiy llaahi maxamed buu is leeyay waxfar buu isleeyay sooma icdil waa rasuulka ilahi buu leeyay fainaka lam tacdil waa rasuulka ilahi buu ku leeyay cadaalad samayn maad cadaalad samayn bal duulkaas kaar buu qabaan moog wain lam yucdo minhaa haddaan laga siinin fa idaa hum aan idhaahdo idaa hum ayagu isla markiiba yashadun way cadhoodaan ee walow anahum ayagu hadday raduu ku raali noqon lahaayeen walaw raduu saasay ka dhiganta walaw anahum ayagu raduu hadday ku raali noqon lahaayeen ma kii hadday ku raali noqon lahaayeen aataa uu siiyey hum ayaga allahu alla uu siiyey warasuuluhu rasuulka alla uu siiyey qaybtay xaqa u lahaayeen ba ahayd oo waqaaluu ay odhan lahaayeen xasbunaa ka nagu filani allahu weeye wa rasuuluhu laguma darina bale rasuulka xaqiraadku maaha mansiladiisun bay dejinaysaa cid ilaahay unbaa maaragtay kaafiga ah waqaaluu ay odhan lahaayeen xasbunaa ka nagu filani allah weeye sayu'tiinaa wuuna siin doonaa sayu'tiinaa wuuna siin doonaa allahu alle min fadlihi fadligiisa ayuu alla wax naga siin doonaa iyo wa rasuuluh alla rasuulkiisuba qaniimada la helo iyo maarka lasoo soo gaadha hadday sidaa odhan lahaayeen lakaana khayran lahum jawaabtii lawiga ku ayaad qadaraysaa haddii kale hadalku dee waa silsilad furan lakaana khayran lahum hadalkaasi kii u khayr badan buu ahaan lahaa ina anagu kusii dar waxaan isla wayaaci doonaane ogaan baa idinku qadimay jawaabto inna anagu ila allahi alle xaggiisun baanu raagibuuna kuwii u noqon aanu nahay hadday sidaa odhan lahaayeen lakana khayra lahom subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa